الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii konton iyo koowaad ee ka mida min riyaad saalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin baabu ikraami ahli beyti rasuuli اllahi salى اllahu عalيh wali wasalam wa bayaani fadlihim iyo in wuxuu baab yahay in la karaameeyo la maamuuso la qadariyo la xurmeeyo ahalkii suubanaha calayhi salaatu wasalaam xaggana la caddeeyo fadliga ay sharciga ku leeyihiin wa bayaani fadlihim bidikri ma ja'a fiihi min alaxaadiid yaa loo jeedaa fadligood wuxuu ku caddaanayaa in la sheego nusuusta qur'aaniga iyo axaadiista nabowiga ee baabka ku timid qaala allahu tabaaraka wa tacaala inamaa yuriidu allahu ilaahay wuxuu un doonayaa liyudhiba cankum alrijsa ilaahay inuu idinka tagsiyo idin dhaafiyo qurunka iyo waxaan wanaagsanoo macaasida iyo dunuubta ahlbeyti iyo ahlbeyt ahlbeyti waa mansuubun bixarfi nidaai lmaxduuf ama waa mansuubun bilmadxi waa isku mid ahlbeyti iyo ahlbeyt ilaahay wuxuu doonaya oo idinka rabaa iraada sharciya wey laa iraada kowniya wuxuu doonayaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala in xumaha aad ka fogaataan oo daahir noqotaan ilaahay inuu idinka nadiifiyu doonaya macaasida iyo dunuubta tadhiiran nadiifin iyo saafigarayn wa qaala tacaala rabbi wuxuu uhi waman yucadim shacaa'ir allah astaamaha ilaahay ruuxu weyneeya calaamadaha rabbi lagu xusuusta lagu garwaaqsado axadka weyneeye fa innahaa tacdiimka shacaa'irta ama shacaa'irta qudhigeedu min taqwa alquluub quluubta cabsideeday ka mid tahay aalubeytkuna waa min shacaa'ir illaahi in la karaameeyo la maamuuso la weyneeyo waa min tacdiimi shacaa'ir illah rasuulka lagu weynaya rasuulka weynintiisuna waa min aliimaani billah la'aantiina ma asaxayo iimaan haddaan la weynina iimaanku waa dumaya oo gaalnima laazimaysa an yaiid bn ayaan ataymi qaala cafwan wacan yaziid bn xayaan ataymi qaala inطalaqtu anaa tagay bu anaa dhaqaaqay iyo xusayn ibnu sabra labadaas yaanu israacnay yaziid ibnu xayaan ataymi iyo xusayn ibnu sabra wa cumar ibnu muslim saddexdaa xaggaanu aadnay ilaa zayd bnu arqam alansaari radi allahu tacaala eh, can falama jalasnaa ilayhi markaanu la fadhiisannay oon xaggiisii meeshuu fadhi intaanu tagnay la fadhiisannay qaala lahu xusayn xusayn ibnu sabra wuxuu ku yidhi zayd bnu arqam laqad laqiita waxaad la kulantay yaa zaydu khayran kaiira zaydow khayr badan baad la kulantay wax badan baad hesho khayra fadli badan baad ilaahay ku siiyey oo maxaa kamid a ah, ra'ayta rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka ilaahay baad aragtay wa samicta xadiiah nabiga hadalkiisina waad maqashay axaadiistiisa waad dhegaysatay wa khasawta macah waad la duushoo dagaalladaad u raaci jirtay wa sallayta khalfa nabiga gadaashiisaad ku tukatay imaam buu kugu noqday laqad laqiita ya zaydu khayran kaiira zaydow khayr badan baad la kulantay yidhaahdeen nimankaas taabiciinta ah xadinaa yaa zaydu hadda mar hadday sidaa tahay marka waa muqadimo oo aag dambe dhaqan u noqotay salafkii asxaabuulxadiid markay sheekha xadiidka ka tabinayaan ama ay leeyihiin eh, xadiidka noo tabi hordhac ku saabsan manqabada iyo fadliga sheekhaasay hormarin jireen sidaa hadda ay nimanka taabiciinta ah ay yeeleen waa hadalkoodii iyo dalabkay ka dalbanayeen inuu axaadiis u tabiyo waxay ka hormariyeen fadligiisi iyo manqabadiisii walidalika waxay noqotay caada wasiira fi salaf cinda ataxdiidi walimlaai waladaa intuba bay u noqotay xadinaa yaa zaydu zaydow noo sheeg maa samicta min rasuuli illaah rasuulka ilaahi axaadiistaad ka maqashay qaybo ka noo tabi qaala zayd wuxuu yidhi yabna akhi adeer wiilasheeda waa niman yaryar wey waa ka yaryaryihiin adeero ugu adan yahay agga dada marka la eego yabna ahi adeer buri wallaahi allaan ku dhaartay laqad kabirat sinii dadaydu waa weynaatay waa yeel baan wa qaduma cahdii xilligayguna waa hormaro waa tegay horaan u batay wey horaan u bartay ruux markuu waayeelana wax walbaha dee nuqsaan baa kaga imanaya maskaxdiisii xifdigiisii awooddiisii dulqaadkiisii wax badan baa yaraanaya wanasiitu waxaan hilmaamay bacd aladii kuntu aci min rasuulilah waxaan hilmaamay axaadiidta nabiga aan ka weylayn jireen ka qaban jiray qaybo ka midana dee maskaxdeeda ka baxeenba maxaa yeele da'doo weyn xilligoo horreeyey xilligaa nabi maxamed ka maqlay howlo badan baa jira wanasiitu waan halmaamay bacd aladii kii kuntu aan ahaa ay axfad mid ka weelayoo ka xifdiya min rasuulilah rasuulka ilahi sal lay wasalam famaa xadatukum haddaba hadday sidaa tasnac waa cudurdaartay iyo afeef buu dhigtay hadalkiisa hortii famaa xadatukum wixii a idiin sheego min xadiiin weeye faqbaluu iga yeelo qaata wamaa laa waxaan aanan idiin sheeginna falaa tukallifuuniihi haygu mashaqayn haygu dhibina haye noogu dar iyo xadii kale ku dar iyo xadiikum intaabu ahay hay qodqodina wix maskaxdeedu ay soo tuurta haddaadan xusuusta iga qaata wixii kale culays hay saarina waa ku cudurdaartay uma qaala wuxuu ihi saxaabigii zayd ahaa qaama rasuul lahi rasuulka ilaahi baa istaagay yowman maalin fiinaa dhexdayadu ka istaagay khaiiban xaalo uu noo khudbaynayo uu noo muxaadaraynayo na waaninayo na wacdinayo bimaa'in biyuu ka istaagay meel biyeele yudca lagu magacdhabo khumman baa la yidhaahdaa bayna makkata waalmadiina madiinaiya maka udhexeeya meel khaydo ahoo gol ahayd yaa khumka la odhan jiray balli weynoo ku yaalo marka biyoqabateen lahaa ayaa waagi dambe khadiiru khum loo bixiyey waa meele aad qolyahan shiicada raafidada u bumbuunayaan weeye oo kutubtooda ku qoran bimaain biyuu nabigu ka istaagay maalin maalmaha yudcaa lagu magacdhabo khumman la yidhaahdo waagi dambena hadiir loo bixiyey khumtu waa goshi magaceeda weeye hadiirkuna waa balliga ama waxaad warta u taqaanan ama meesha biyaha qabatee ayaa la yidhahdaa qadiirka bayna makata wlmadiina ku taalla faxamid allaha ilaahay buu mahadiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wa ana calayh waa faalla ammaano ilaahay ammaantiisii buu celceliyo rakaadiyey durbama dulmarine waa ku nagaaday wey wawacada ummaddu buu ilaahay xusuusiyey wacdigu waa inagu soo sheegna waa in xumahana lagaaga dego wanaaggana lagu faro iyadooy ku jirto takhwiif ay la socoto iyo tarqiiq wawacada ilaahay buu ummaddu waa wacdiyo qalbigoodii buu jilciyey oo aakharuu xusuusiyey wadakara waana waaniyey dadkii uma qaala nabigu wuxuu yidhi ama bacdu intaa kadib ay bacda alxamdalati wاlhanaa'i cala allahi wاltadkiiri wاlwacdi alaa ayuha اnnaas dadow fainamaa ana bashar anuu bini aadam baan ahay bashar bini aadam baan ahay yuushiku waxaa dhow an yatiya inuu yimaado rasuulu rabbii rabbigay rasuulkiisa oo malakulmowda inuu yimaado fa ujiiba aan yeelo yacni naftan waa ammaane in laga qaadaa dhow ajashidu waa gebogebo bashar baan ahay ee dardaarankan idin sheegaya qaata wainnii taarikum fiikum aqalayn wainnii taarikum waxaa idinkaga tegayaa anugu cafwan wa ana taarikun ana waxaa idinkaga tegaya fiikum dhexdiina aqalayn laba oo xagga sharciga la cusleeyey in xaqoodii la fuliyo xilkoodii la qaado laga soo baxo lagu dhaqmo la ilaaliyaa culus innaa sanulqi calayka qowlan aqiila awaluhumaa labadaa midka u horeeya u qiimo badan waxaa weeye kitaabullah ilaahay kitaabkiisii kitaabka qur-aanka ah weeye fiihi qur-aanka waxaa dhex yaalla alhudaa hanuun baa dhex iyo wanuuru if iyo iftiin baa dhex yaalla iyo noolal fakhuduu bikitaab illahi kitaabka ilaahay qabsada wastamsikuu bihi ku dhaga kitaabka ilaahay qaata bimacnaa barta wey yaa yaxyaa khud ilkitaaba biquwa kitaabka ilaahay qaata barta ku dhaqma wastamsikuu bihi kuna dhaga weeyo asagaasi bidixii midig midiyaan looga leexan meesha qadirqumka hadda waxay u dhowdahay juxfaad garanaysaan qolyihiina meelaha ka soo xaajiyey meeshii juxfa la yidhaahday markii reesham ay miiqaadkooda yay u dhowdaha u muuqataa kaba dheero laba mayl waxaan ka badnayn bay u jirtaa taqriiban meeshau nabigu istaaga ku khudbeeyey faxaa nabigu ummaddu wuxuu ku caraabiyey oo ku tirtirsiiyey oo ku gubaabshay calaa kitaab illah ay cala alcamali bikitaab illah cala alistimsaaki bikitaab illah cala alahdi bikitaab illah waraqaba fiihi kitaabkale ummadda waa jeclaysiyo ajirka ku jira ku dhaqankiisa qaadashadiisa barashadiisa ayuu nabigu aad uga hadlay uma qaala haddana nabigu wuxuu hi intaa kadib markuu kitaabka ka soo baxay wa ahlu beyti aani midka labaad waxaa weye ahlu beyti ahlu beytkaygana ogaada weeye udakirukum ullah allah idin xusuusinaya oo allahn idinku cabsiinayaa fii ahli beyti ay fii ricaayati xuquuqi ahli beyti in la ilaaliyo ahlu beytkayga xaqoodan lagu xadgudbin maxaa yeele rasuulka aad ee rukni min arkaan اliimaan walislaamka ah ahalkiisa haddeed ku nacaysaa seed ku fogaydi fitratan wa caqlan wa sharcan wa naqlan suuragal maaha axadka aad jeceshahay inaad ahalkiisa necbaadku suuragal maaha waa haddii marka dee iimaanku dhabkaa yahay udakirukum اllah fi ahli beyti saddex jeer buu ku celiyey calayh الsalaaة wasalam dhaqan buuna u lahaa shayga uu rabo in aad loo daneeyo ama la qabto ama laga weelayo yuu nabigu ku celcelin jiray faqaala lahu xusain wuxuu ku yidhi xusainba wuuu lahu lizayd bin arqam wuxuu ku yidhi alansaari waman ahlu beyti ya zaydu ahlu beytka nabiguna waa kuwee alaysa nisaa'uhu min ahli beytihi nabiga dumarkiisi iyo xaasaskiisu miyaysan ka tirsanin ahlu beytkiisii aayadda qur-aanka lagu soo sheegay inamaa yuriid اllahu liyudhiba cankum rijsa ahl اlbeyt miyaysan ka mid ahayn u fiirso fiqiga saxaabiga qaala yasiid wuxuu yidhi nisaa'uhu nabiga dumarkiisii xaasaskiisu waa min ahli beytihi waa ahlu beytkiisii ahlu beytkii waa yihiin walaakiin hase yeeshee ahlu beytihi ahlu beytkii hadda aan idiin sheegaya ama lagu sheegay xadiidka nabigu uu aad uga hadlay manduul weeye xurima sadaqata bacdahu nabiga gadaashii dadkii sadaqada laga xarimay ee zakadu aysan ku bixin dadka zakada aan ku bixin la siin karin dadkaasaa loo jeeda alubeytkada laga hadlahayo weeye waa alu beyti min nasabihi waa nasabkii subana calayh salaatu wasalaam baa loo jeedaa qaala wuxuu kuma hadhina waman hum wuxuu idhi waa dadka nabiga gadaashii loo diiday zaka in la siiyo sakadu aysan ku baxaynin qaala aalu caliyin waaalu caqiil waaalu jacfar waaalu cabaas reer banuualib iyo banu haashim baa loo jeedaa asal laakiin hadda wuxuu ku ururiyay on keliya reer bani haashim buu kuu ururiyey in ay yihiin aalkii nasabka hum waxaa weeye aalu caliy cali wixii ka farcamay cali bn abi aalib abulxasan abu turaab dadkii ka farcamay weeye waalu caqiil cali walaalkii hadde oo caqiil ibn abi aalib ood ku shiida dagaalkii mu'ta waalu jacfar cafwan caqiil uu ka dambeeyey caqiil isagu usugu dahay shiida wuxuu ahaa jacfar waalu jacfar jacfar ibn abi aalib wa caqiil waa ibn abi aalib waalu cabaas waa wiilashan adeerkood cabaas ibn cabdilmuطalib dadkaas aalkaa weeye maxaa eedo badan buu ka taga hadde wuxuu u jeedaa inuu wax ku fahansiiyo xamsuusan sheegin dad badan buusan sheegin <laughs> ayib qaala wuxuu yidhi ninka ah xusayn kullu haaulaa'i inta aad sheegtoo dhan xurima sadaqa sadaqada ma loo diido ma laga reebay in sakada sadaqatuna waa azakaa zakaadii lagu diidana tii kale ka wasii dara wey tii sunnada ahayd qaala wuxuu yidhi saxaabigu nacamhaa rawaahu muslim muslim baa warashay wa fii riwaaya limuslimin alaa wainii taarikun fiikum muslimiina anugu waxaan idinkaga tegayaa dhexdiinna oo dardaaran iga ah idinkuna aan rabaa inaad ku dhaqanto dhaqantaan ku badbaadaan haddaan tago aqalayn laba cus culus camalkoodiiyo ku dhaqankoodaa culus wey axaduhumaa kitaabullah se u culusa way fudud yihiine shaytaani naf iyo balaaye iyo shayaadiin baa ku garab marin cawaa'iqda waxyaabaha kaa dhantaalaya waxyaaba xaqa ku garan marin haya ee kuu diidaya ka hor istaagahaya ayaa aad iyo aad u fara ama ayagu barashadoodu iyo ku dhaqankoodu wax ka fududba ma jiraan bucutu bilxaniifiyati samxa nabigay ka suganta calayh salaatu wasalaam axaduhumaa walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahalmudakarna qur-aanka ayaa laga yidhi axaduhumaa kitaab labadaasi midkood waa kitaabka ilaahay wahwa xablullah waana xadhiggii ilaahay ee cirka ka yimid ee dhulka joogay ninka ku dhaga uu ku badbaadayo man ittabacahu ruuxuu raacoo ku dhaqma kaana cala lhuda hanuun iyo ariiqo wanaagsan buu ku sugan yahay man tarakahu ninkii ka taga ku dhaqankiisana kaana calaa dalaatin baadi bu ku dul sugan yahay idan xadiidku iyo aayaduhu sheekhuu ku bilaabay kitaabku waxay tilmaameen in la karaamayo la maamuuso aalu beyti rasuuli illahi sal lay slam aad iyo aad loo maamuuso weliba dardaaran gooni ah markuu nabigu kitaabka ilaahay ka dardaarmay oo ummaddu ku caraabiyey ku tirtirsiyey ku gubaabiyey xaqiisina muujiyey ayuu daba dhigay culumadu waxay leeyiin labadaa shay wuxuu u tarkiisiyey labaduba si degdega in looga dhaqaaqay buu nabigu labaduba in si degdega looga jiidan oo durba laga tegi raadkiisu oo qoyan buu nabigu ogaa ka warqabay saa darteed buu dardaaran gooni ah ayuu ka baxshay aalubeytkana raadka nabiga qoyan baaba lagu tuntay mid la dilo iyo mid la fiijiyo laga dhigay kitaabka qur-aankaana dowlad iyo siyaasad baa laga doorto waxaa la yidhi car yaaba u dhowaada tiibuu nabigu ka hadlaya qaybtan marka uu ka hadlay saxaabiga uu yidhi aalubeytku haweenka nabi maxamed waa aalubeytkiisi laakiin aalubeytkaa loo jeeday waa dadkii laga xarimay zakada iyo sadaqada inay qaataan oo wasakhdii aadamaha ahayd culummadu marka waxaa masale aan khilaaf ku jirin aayadda aayadda suuratu axzaab aalubeytka lagu sheegay haweenka nebi maxamed baa kow ka ah aayadduba ayagay ku soo degtay biijmaaci alfuqahaa'i walmufasiriin wa ahli tafsiir qur-aankaana tusaahaya haddee waqarna fii buyuutikunna walaa la ahriyay waad garanaysaa qira'a sabciya waqarna fii buyuutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله محد بيان إنما يريد الله ليذهب عنكم مرجس أهل البيت آيات وحي كسو هذا ليسي سياقeeda iyo sibaaqeeda iyo lixaaqeeda waa أزواaج رasuل الله صلى اه عليه وسلم أمهاaت المؤمiنiin aayadda markay dhammaatatan واذkurna ma يutlى baa sii socota واذkurna ma يutlى في buyuutikuna min آيات الlah والxikمة idan aayaddu sibaaqeeda hore lixaaqeeda siyaaqeeda kulli wuxuu ku dul wareegayaa zawjaat الnabiyi calayhi الsalaaة wasalaam marka aayaddu ayagay ka hadlaysa waa xagga naqliga marka la eego aayaddu marka ayagay ku soo joogtay waa sababu الnuزuul wاlqaacida fi اlusuul ana الsababa ana suuraة الsababi ma bannaano in naska laga saaro wa suuraة الsababi waa daakhilaة fii cumuumi الnasi qaطcan laa yajuusu ikhraajuhu biاlijtihaad waxaa laga niqaasha keliya suuraة sabab garanaye macmuumu lafdi baan ictibaarinaa oo dad kale waan soo gelin karaa inagoo milicsanayn lafdiga gudaballaadhnidiisa mise dadku ku soo degay in baan aayadda ku daynaa iyo xadiidka baa laysku hayaa mooyeene dadkii ay ku soo degtay aayaddu iyo macnihii ay tooganaysay cinda الnuزuul lagama saarka laa biاlijtihaadi walaa bihayrihi walaa bixadiiثin aakhara walaa biaayatin ukhra lagama saari karo suuraة الsababi qaطciyaة الdukhuuli fi الnas baa la yidhahdaa laa yajuusu ikhraajuha suuradaas biاlijtihaadi walaa bihayrihi abada lanna waa qaطciya idan aswaaj الrasuul calayhi الsalaaة wasalaam aayadda dadka looga jeega lamber ko waa ayaga laakiin aalku intaa makada guda ballaadhan yahayo dad kale ma soo gelaya nacam dadka kaleu saxaabigu xadiidka ku sheegay ayaa soo gelaya reer banulmuaybi reer banu haashim baa soo wada gelaya bidaliil xadiidkii fi saxiix muslim umusalama waxay tihi caaisha ama caaisho nabiga amin aroor waa baryaba wuxuu go'weyn ayuu huwaday waxyar kadib baa yimid xuseen xasan oo dalaandalaya nabiga go'i buu huwiyey haddana xuseen oo socdaa yimid gu'i buu nabigu huwiyey timid gu'i weynaa buu soo geliyey cali oo socdaa yimid oo carruurtii bilislaantii raadi gu'i buu huwiyey intaa markuu gu'i isugu keenay buu nabigu aayadda akhriyey aayaddan uu akhriyey inamaa yuriid allahu liyudiba cankum rijsa ahli اlbayt wayuطahirakum tahiira haaulaa'i ahlu beytii buuri ahlu beyti idan marka waa soo gelayaanoo waa ka tirsan yihiin dhaqanna qur-aanka hawsheega u leeyahay nabi maxamed baa la weydi calayh salaat wasalaam oo la yidhi usis usisa cala min awali yowmin axaqu an taquuma fiih waa masjidkee markaasuu nebigu yidhi waa masjidkayga madiina ku yaala ijmaacu ahli tafsiirna waxaa weeye aayaddu waxay ku soo degtay sababkeed muxuu ahaa masjid quba macnihii iyo nuxurkii loo maagay mastu qubaa mid ah ama ka badan baa ku jira maska nebi maxamed oo waa masjidun usisa cala taqwa min awali yowm suu qubaba yahay marka aayaddu labadu waa soo gudagile yaana waa ku wada jiraan laakiin lagama saari karo qubaa lagama saari karo aalubaydka nasabkaa ah iyo kuwa nabiga u dhaxay xaasiskiisu ah, aayadda ku wada jiraan laakiin lagama saari karo aayadda inaad fahanteen ba ilata loo jeedo way ku wada jiraan saxaabigu marku wuxuu ku yidhi fiqigiisa saxaabadu fiqdoodu waa khatar wuxuu ku yidhi ummahaatu اlmu'miniin waa min aali beytihi min wajhin walaysuu min aali beytihi min wajhin aakhara limaada haddaad aalu beytka ka wado dadka aan sadaqadu u bannaanayn iyo zakadu hooyooyinkeen ma aha aalu beyt haddaad u jeeddo aayaddu dadkay ku soo degtay iyo ahalka suubanaha calayhi salaatu wasalaam iyo gurigiisii dumarkii joogay aalubayd ma yihiin luqatan wa sharcan wa naqlan nacan baa lagu ma fahamta macna loo jeedo idan macnahaasu saxaabigu ka hadlaya ma inuu ku leeyahay aalubayd ma aha ummu salame iyo caaishe iyo zaynab way yihiin aayadda ku soo degtay laakiin aalubayd khaasaa jiro ka khaasa midka asaga oo ah dadka laga xarimay zakada iyo sadaqada idan in la karaameeyo iyaga la maamuuso oo loo dadaalo nabiga alaa udakirkum اllaha fii ahli beyti fii ahli beyti fii ahli beyti yacni waxaa isagoo nabigoon raadkiisa qoyan yahay oo maradiisii aysan baaliyoobin oo timihiisii la hayo ayaa ahlu beytkiisa la baabiyo la gowracay saxaabadiisii baa lagu xadgudbay ilaa anas waagi dambe markii xajaaj uu nafta u keenoo dhibay waraaq buu u qoray cabdilmelig oo shaam iska fadhiya markaasuu wuxuu yidhi haddii nasaaradu ay arki lahaayeen buu idhi nabigoodii dadku u khidmayn jiray u adeegi jiray way karaamayn lahaayeen cabdimey waan uguna xajaaj ba halkaa ii galaybu nabigiini baan u khidmayn jiro gacanyaro u ahaa xajaaj ninka cabdimeel uu xanuunsado waa dhaamay nin aqoon lo fiqi u ahaa kale ha dambeeyeen iyo fujuurkiisa kale marka waraaq soo qoro wuxuu idhi anas dambe haddaad kadib agmarto waa ku dilayaa sidaaduba biniaadam maad ahayn anaa dadkaa dhigay uu hanjabo aad buu u caawi jiray ku shaqaysan jiray una necbaa marka waa lacnad buu odhan jiro cidda iga maariqiinta iyo zanaadiqadii munaafiqiintan ku baabi'iya xajaaj idan saxaabadiba sidaa u calaacalaysa waa inaga soo marray cubaydillah bnu ziyaad oo saxaabigii abi hubayra camrin almusani uu ka edsheegtay cabdulahi bn qafal almusani idan waxaan aan eednayba waa intaas wey aalubeytkii saxaabadii nebi maxamed wixii ka agdhowaa ahalkiisa dadkii oo dhan baan ku tumanay markaasa ilaahayna ciqaabay subxaanahu wa tacaala allahna cafiyo marka waa in la yska ilaaliyo aad iyo aad loo ilaaliyo aalubeyt haddi aan igala jooga innaga dadkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku abtirsadee xasan xuseen ku abtirsada ee soomaaliya aalubeytka u taqaaneen sakada loo diidi jiray si loo karaamayn jiray ba hadda alubeyd loo yaqaan haddaynu soomaalina laakiin eh, nin walbaada soomaalin abtirka meel buu ka tuuraa mid abubakr sidiiq ka tuura mid ka tuura jacfar ibn abi aalib qolyahan reer macalin caqiil baaban gallaabe ayuu yidhaahdeen eh, qolya waxay yidhaahdeen annagu waaba meesha dhan waan dhaafna waxaan gallaa eh, cabdullahi bn cabbaas howlo badan baa iska jira laakiin waxaasoo dhan waxaa fuufuuqsanaya oo warkiina kaleo dhan inuusan saxnayn idin tusahaya soomaali haddii aalubayd la sheegay iyo hawlaha ashraafta unbay dhihi jireen iyagaa aalubayda haddaad caqiil gashaan ama aad cabdullahi bni cabbaas gashaan ama aad jacfar gashaan idinku aalubayd baad noqon lahaydeen saama tahay ya aalubayd marka la sheego marka maxaad xasan iyo xuseen bas u aadi jirteen haddaad run sheegaysaan almuhim annaasu waa umanaau fii ansaabihim annaasu umanaau fii ansaabihim ruuxa alqaacida fi nasab waxaa weye ruuxa muslimkaa nasabka iyo abtirkuu sheegtaa loo daynaya ilaa an yuclama kadibuhu hadihi alqaacida ruuxa muslimka ah nasabkuu sheegtaa loo dayn in la ogaado inuu been sheegayo mooyeen ama uu warkuu sheega mustaxiilun qaطcan yahay mooyeen labada qaydun baa la shardiyaa keliya wiil yaroo toban jira wuxuu yidhi waxaan ahay xasaan aabbihii ma ka dhegaysanaysaan waa nin muraahiqoo sabi han toban jir labaatan jir soddon jir yaa wuxuu yidhi xataa afartan jir aniga ma dhali karaa afartan iyo sideed xataa dhali karo wixii ka dambeena sheegi maayo almuhim labaatan jir baa wuxuu hi wadaadkan hadlahaya ee doobe dhabanhaya anaa dhalay miyaad dhegaysanaysaan maxaa loo diidaya waa shay mustaxiila caadatan wax dhici kara ma ah idan ruuxu nasabkuu sheegtay hadduu suuragal yahay inuu been sheegina aan la ogaanin suuragal yahay caadatan wa caqlan wa curfan beentiisana aan la ogaanin waa loo daynaya hadihi alqaacida annaasu ummanaau calaa ansaabihim saasaa laga wadaa maa lam yuclam kadibuhu wamaa lam yuclam istixaalatu aw imtanaacuhu caqlan aw caadatan aw curfa labadaa qayd basna unbuu leeyahay haddii saa aan la yeelin hadda adugu inaad ree hebel tahay oo nasabkaadu meeshaa galo oo inay hebel aad tahay hooyada baa ku sheegtay aabbahaa asna aabbihii hooyadii baa u sheegay ahalkiisii ma ahalkii hadaa ahalkiisa ka fiican maxaa warka aabbaha iyo kahooyada xujo ka dhigay oo loo qabsan u diidan tahay sodabdarra ma aha qodqodkaas lama raba iyo dabagalkaas hadduu ruuxu beentiisa aan wuxuu sheegana uu suuragelya waa loo daynaya allahuma wadaadka reer qalaafoo kale qolyihii reer qalaafa waxay dhaheen waxaan nahay aalubeyda iyo ashraaf baan nahay sheekh wuxuu uhi waxaad tidhahdaan mawaalidoodii dhaha mawaalidii mawlaahum idinku ma noqon kartaan buu uhi ahaan nimanka sheegahay ashraaftu alubed ma noqon kartaa awshaas macno badan kuma xidhno muuqaalku wax badan kuma xidhno iyo iyo tintaada iyo muuqaalkaada iyo sankaada waxba ku xidhan ma jiro maxaa yeelay warasadu iyo dhalintu way isbedelaysaa farcu waa isbedela kulba meeshaad ku kortay ku xidhanta siijaadka iyo ankixadan iyo ummaddan wax dhex maray wax badan buu bedelayaa aduga aabbaha iyo awowga way kaa qurxoona kaa weynaayeen aabbaha duqa afraad marka la gaadho adugu waxaad noqonaysaa ilmayro iskiimoos asaguna wuxuu noqonayaa maroodi iyo geri buu noqonaya in dadku yaraanayo isbedelayo kolba meeshii laga guursado ay hawshu noqonayso wax la yahay wey marka hebel uu yar foolxun yahay ree aalbeyd lagagama saari karo ay fahanteen marmarinayaan hawshu hawl u baahan keliya in qaacid ahaan loo ogaado ayib dadkuna wixii uun suuragala yaa nasabkooda yaan la durin yaan la durin وعن ابن cمر رضي الله تعالى عنهما في رواية waan أhriyay maxaa jira سمانا أخري في الرواية هذا قرر أدد مركا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه أصغو حديث كان وقفنا أبو بكر الصديق أنه قال وحجر موقوفكم واتقنا وما أضيف إلى الصحابي من فعل أو قول وذكرنا أرقبوا محمدا صلى sal lla alay wasalam nabi maxamed ilaaliya dhowra fii aali beytihi aalubeytkiisa ku dhowra yacni sidaad aalubeytkiisii iyo qaraabadiisa nabiga u xurmaysaan ama u qadarisaan ayaa idinkuna la eegaya nabiga qadarinta laga fiirinaya urqubu muxamadan sal ly slam nabiga ku dhowra oo ku ilaaliya ku xurmeeya ku qadariya fii ahli beytihi aalubeytkiisa rawa albukhaari macnaa urqubuuhu raacuuhu waxtarimuuhu waakrimuuhu wallahu aclam sidaasuu yidhi dhaqankaasayna salafku laaan jirin yani waa sax wey abubakr siduu ku leeyahay nabiga hadda ma mootan yaho ma xijaabta ha ahalkiisi iyo warasadiisi ilma adeertii adeerayaashii tolkii ku qiimeeya ku qadariya halkaasaa marka khayrku ku jiraa weeye ayaguna marka hadday arkaan in nabiga lagu qadarinhayo oo diinta lagu qadarinhayo oo risaal lagu qadarinhayo way ilaashanayaan sharaftooda magacooda wejigooda cirdigooda diinkooda ilaashanaya waxay wax ku noqdeenba waa diinka waa hawshii xuseen ibn caliy iyo cumar sayidina cumar bn khataab radi allahu tacaala canhu isagoo ka khudbaynaya fii khilaafatihi yaa xuseyn bn caliyu yar baa soo soo dhaqaaqay cumaroo mimbarka saaran buu ka soo deg mimbarka aabbahay oo aad orod aad mimbarkii aabbaha buuhi cumarow xuseen bn cali wuu kululaa sidiisuba nin yaroo kulul buu ah baa deganaa oo nabigu wuxuu dhihi jiray xuseenna cali buu raacay xasanna aniguu i raacay xasan nin nabiga aadoo u eg buu walba oga eg dulqaadka cilmiga deganaanshaha suur ahaan muuqaal ahaan xuseenna sida cali buu kululaa xuseen aabbihii buu raacay xasanna awowgii buu raacay cumaroo mimbarku fadhiy wuxuu ka soo deg mimbarka aabbahay xuseen ba odhanaya mimbarka aabbahay ka soo deg oo orad aad mimbarka aabbaha cumar wuxuu idhi yabni aabbahay mimbarma ma lahayn buur khaaab weligiiba mimbar ma yeelanin buur khudbadii buu sii watay markuu khudbadii dhammeeyey uu soo degay buu u yeedhay kaaliba warkii hadday aad tidhi yaa kuu sheegoo ku baray buuri ima barine cid ibartay ma jira anaaba hadda kula buui memberka aabbaha kuguma arki karo orod memberka aabbaha aad madaxuu u salaaxay wuxuu yidhi aabbaha member ma lahayne aabbaha memberkiisuun baan wax ku noqonnay timaha nagu yaalla iyo magaca iyo waxaan wadano dhanba allah uma antum baan ku noqonnay buu idhi allah uma antum koofiyaddaan qabno timaha nagu yaalla magaca waxao dhan mimbarka aabbihiin baan wax ku nahay buui annagu maxaan ahaan jirray wuxuu idhi waan kuu ducayne usbuucii mar isoo booqay ii imow waad ugeysay maxaad ii ugeysay maa ii yar cali baa hawshu ogaaday cali baa dhaartay kitaab jaamaca inaanan ogayn wuxuu ku yidhi xuseen oonan ka warqabin oonan soo dirin yaa ilaah nagu ogyahay buu i cumar wuxuu yidhi dhaar la'aan baan aaminahay hawsha faraha ka qaada xuseen wuxuu i canaantay buu idhi anaa gooyey marka inuu mimbarka aabbihi iga caydhsado xaq buu u leeyahay sidaasay marka eh, saxaabadu u xurmayn jireen aalu beyti rasuulilah waxaa laga sheegaa sayidina cumar iyo cumaan laga wariyaa qisa inay suwanta loo badan yahay ayagoo faras saaran ama gaadiid saaran ama riti saaran haddii cabaas uu aagga soo maro way ka degi jireen ritiga iyo gaadiidka ilaa uu cabaas libdho ikraaman lirasuuli lah sal lay slam waxay xurmad darro u arkaan inay iyagu faras ku joogaan ama riti ku taagan yihiin dushiisa cabbaasna uu boodhka ku lugaynayo ishood hadday qabato cumaan iyo cumar cabbaasoo socda ama nin axad aalubayd ah faraskay ka degayaan dhulka istaagayaan markuu libdhay marka danahooda qabsan jireen ijlaalan lirasuul lah sal lay wasalam yacnii ruuxa intaad weynayseed qadarisiba adaguna qiimo yeelanaysa imaam maali wuxuu ka sheekeeyey oo ardaygiisii muscab azubayr uu ka wariyey wuxuu idhi madiino masjidkeeda waxaan garanaya annagoo talabatulcilmi oo dhallinyaro ah inaanan masjidka geli jirin haddaan cumaad noo duubnayn ixtiraama lirasuul lah sal lay wasalam waxaan ka xishoon jiray buu idhi annagoo madaxa qaawan khamiiskii sidaad qabtaa waad labisantaa laakiin cumaad kuuma duubno annaguna cumaad noo duubnay inaan masjidka gallo ilaa qabri nabiga ku yara alayh isalaatu wasalaam ayaannu ka xishoon jirray buuhi ixtiraaman waijlaanin lirasuli lah sal alay slam maalik bay ka sugan tahay tarjamadiisa lagu sheegay tarjamada lagu sheegay waad garanaysaan qisadii dhex martay cabdullahi ibni cabbaas iyo zayd ibnu haabit ibnu sacd fi طabaqaat yacquub alfasawi fi taariikhihi bisanadin jayid xaafidkuna waaba saxiix ba asagu yidhahda isaabaha zayd ibnu haabit ayaa ibnu cabaas baa cashir ka yeedhsaday kadibna wuxuu damcay inuu fuulo ah, faraskiisii zayd markaas cabdulahi intuu soo booday oo u qabtay ayuu bari gantaaloo si fiican u saaray koorihii lugta uu saarayaba u qabtay zayd baa xanuunsan wuxuu ihi yabna cami rasuulillahi ha qabanin gacantaada ka du lugtayda meeshan lugta saaree gacantaada ka fogee maya buuhi saan baan hayna waad fuuli markuu kari waayey buu saa ku koray markaasuu maxaa saa u yeeshay wuxuuhi hakada umirna an nafcala biculamma'ina sidaasaa nala faray inaan culummadanna u ixtiraamno cabdullahi baa odhanaya zayd wuxuu arkay in laga garleeya wuxuu bal gacantaada du gacanta may tusi kartaa gacanta buu tusi wuu qabto wuu dhunkaday gacanta cabdullahi bn cabbaas baa dhunkaday odaygii ziyada baanu dhunkanay alansaari markaasuu asaguna hakada umirna an nafcala biali bayti rasuuli lah sal lay slam annagu waxaadna la faray buuhi inaan aan aalubeytkii sidaa u qadarino oon gacmahooda dhunkanno sidaasay u qadarin jirin maalin maalmaha kamid wuxuu ka sheekeeyey ninkii loodhan jiray abu waa'il oo taabici kale ka warinaya janaazan maalin ka soo baxnay buu i janaazadii ka soo baxnay oon dhexda lugaynayno yaan arkayba abu hurayre oo maradiisii intuu iska wareejiyey xuseen ali lugihiisa boor ku yaalla ku cafay ka tirtirahaya xuseen baa socda wixii boorha gaara waxaa tirtirahaya abu hurara waa yeel ah ijlaalan lirasuuli illahi sal alay wasalam yacni marka salafku iyo saxaabadii taabiciintu lahaayeen oo ahlubeytka u xurmayn jireen marka lagu dadaalo lagu dadaalo aad ha la ilaaliyo qadarin la'aanta ruuxii ahlubeyt inoo sheegta wuxuu sheeganayana uu suuragal yahay deentiisana aanan ogayn waa inaad xurmaysaan qadarisaan xaqoodi marisaan saasad wax ku noqonaysaan ayaguna waa inay ahlu khayr noqdaanoo ay diinka nooga horeeyaanoo naga wanaagsanaadaanoo ay noo noqdaan ku dayasho ay noo noqdaan baa la doonaya abulcaaliyat alriyaaxi asalkiisa wuxuu aad garanaysaan nin xoreeye buu ahaa oo waliba calaa ariiq asaa'iba ayaa lagu xoreeyey markuu dhimanayay yuu dardaarmay xoolo badanna uu lahaa xoolahayga uludkood fii sabiilah lagu bixiyo uluna aalu beyti rasuulilah ha la siiyo uludka soana fuqarada ha loo qaybi buui xoolihiisiibu ka dhigay qayb wuxuu hi ha lagu bixiyo qaybta labaadna lagu bixiyo aalu beyti rasuulilahi la siiyo ikraaman lirasuulilah qaybta saddexaadna fuqarada ha la siiyo dhaqankaasi marka iska lahaan jireen xasan eh, ninka cali bni xusein asagu nin aad u qiimo badanoo wuxuu ahaa de cilmi badan oo faqiiha min aclami aali beyt rasulillahi fi cadi baa lagu tariya ninka loo bixiyey zaynlcaabidiin ad garanaysaan wuxuu odhan jiray war muslimiinay na jeclaada jacaylkuna ilaahay dartii ha noqdo haddaan ilaahay caasinana na nacuu odhan jiray haddii qaraabanimo nabiga qaraaba laleeyahay janna lagu gelahayo hooyadii iyo aabbihii ku geli lahaa buu odhan naga xigay oo aabbihii hooyadii baa ku geli waxaan jeclaanhay buu dhihi jiray inaadna jeclaataan xubban xubban lilaahi aadna jeclaataan eh, inaadna jeclaataan xub اlislaam cafwan an tuxibuuna xub اlislaami laa xub اlasnaam dahabi markuu ninkaa u tarjamay buu u jecel yahay l fuqahada ahlubeytku markaa tiriyaa min aلصaxaabati ilaa xilliga asagoo markaa uu marayay dahabi ayuu isdaba dhigaa fuqahadoodiisay u kala qoonbadnaayeen xub alislaamna jeclaada oo xubulislaam muxuu yaala fasir baa layidhi caliyow wuxuu yidhi waa inaad wanaagga nagu jeclaataan haddaan xumo samayna aad naga beri noqotaan ood nagu nacdaan xub asnaam waa maxay xub alasnaam waa maxay inaad iska tidhaahdo waa ahlu beyt isagoo afjari khalqillaahi ah oo mushrik matalan ah ilaan macsuume ee afraaddoodii idan marka xub alislaam iyo xub alasnaam baa kala duwan buu odhan jiray dhaqankaasu asagu lahaa qisadii asagii farasdaq dhexmartire waad garanaysaan hishaam bin cabdilmalik ayaa soo xajiyey intuusan khaliifka noqonin uu ahaa weliyulcahdi wuxuu ahaa ma xusuustee intuusan weli khilaafada qabannin bay ahayd insuun xukunka qabannin markuu damco inuu dawaafo oo xajaru aswadku u istilaamo u dhunkado iyo ruknalyamaanigii ayaa la cidhiidhiyey oo jaan baa la gelay meeluu maruu waahay bannaankaasu ka dawaafay asagoo xajru aswadkii meelu u marala yaa cali bnu xuseen baa soo galay zayn ulcaabidiin xasan bin xasan baana waa la sheegaa dhib ma laakiin waa uun wiilu awu u yahay sayidina cali awlaadi faatimana ah zaynulcaabidiin habaan loo badan yahay markuu soo galay ummadda muslimiinta ee dhawaafayso dhan u shexaysa waa loo banneeyey suu u yuu xajarkii taabtay markaasuu dawaafkii bilaabay dawaafkii markuu bilaabayna xaggaa iyo xaggaasaa loo kala sheexeeyey ruux u soo dhowaan ama riixaya ama cidhiya ma jir wuu yaabay ninkii boqorka ee dowladda haystay islaamka halkaa haystana meeluu maruu waay waa kumuu ninkan man haadaa ninkan anugu meeshaan ka samray ee lai sheexayn waayey loo sheexeeyey yuu yahay abu firaas farasdaq oo la socday oo ciidanka la socday wuxuu yidhi waa anaa kuu aqaan oo lagu yaqaan oo waa kuma hada aladii tacrifu albaطxaau waط'atahu wاlbaytu yacrifuhu wاlxilu wاlxaramu hada bnu khayru cibaad اllahi kullihimu hada اtaqiyu الnaqiyu طaahiru اlcalamu yakaadu yumsikuhu cirfaana raaxatihi rukn اlxaطiimi ida ma jaءa yastalimu yuqdi xayaan wayuqda min mahaabatihi fama yukallamu ila xiina yabtasimu hada bnu faatimata in kunta jaahilahu bijaddihi anbiyaa ullahi qad khutimu gabaydheeroo laamimiyo aad loo jecel yahay yuu ka dhaqaaqay aad u culus dahabi wuxuu idhi sanad baan ku wariyaa saxiixa wuu ku faantamaa farasdaq marka wuu kulaaday hawsha ku kulaaday bartii uu dhawaafka ku jiray buu gabay ka dhaqaaqay wuxuu ninka aad garan laadahay wuxuu yidhi hada aladii tacrifu albatxaau wat'atahu man haadaan maanta kale nebi maxamed dhashiisi baad leed man haada wuxuu saantiisa waxaa garanaya dixdan makee uu ku socdaa taqaanoo garanaysa walbaytu yacrifu walxilu walxaramu kacbada iyo xilli iyo xaramba ayagaa garanaya ma aha bini aadamba hada bnu khayru cibaadillaahi kullihim wahada taqiyu naqiyu طaahiru اlcalamu wuxuu idhi waa khayru ibni cibaadillahi kullihim hada taqiyu naqiyu طaahiru اlcalamu yakaadu yumsikuhu cirfana raaxatihi ruknu اlxatiimi ida ma jaءa yastalimu wuxuu yidhi markuu yidhaahda beydka aalaanta iyo ruknlyamaaniga iyo xajarka ayagaaba siga intay soo badan inay salaamaan idinku soo beydka ma aadaan gacanta ma taagtaan dhagaxaa salaamayo soo boodaya buui wuxuu hi yuqdi xayaaan wayuqda min mahaabatihi famaa yukallamu ila xiina yabtasimu asagoo xushood buu la foorarsadaa oo ishuu laabaa bini'aadamkuna haybad ay ka hebaysan bay la foorarsadaan buui wuxuu dhi haada bni faatimata in kunta jaahilahu ninkan wuxuu dhi aaddaad waad garan weydi faaime wiilkeedii weeye bijaddihi awowgii ambiyaa ullaahi qad khutimu wamaa qawluka man hada laysa bidaa'irihi alcarbu tacrifu man ankarta wاlcajamu buur gabadheero aad qiimo badan hal la xifdiyo saad awlbeydka xaqiisa u garataan faras daqbalay wacdaru ka dhaqaaqay waa qasaa'idkiisa qaysadii muslimiinta ugu jecel yihiin wey calaa hanaatin fiihi farasdaq waa taqaana abu firaas waad garanaysaan hishaam waa xanaaqay ninkii buuhi halla xidho wixii maanta ay qabsaday ee cidhiidhi iyo jaam ahaa hadduu haddana iigu daray kudhaadasho igu dhaadanayo igu diganayo oo gabaygaa uu ka dhaqaaqay carab oo dhan gaadhaya ha la xidho buu ku xidhay ibnu xuseen baa loo sheegay labiyo toban kunoo dirham buu u diroo yidhi biilla ka dhigo intaad xidhantana kaalmayso carruurtina u dir wax walbaad u baahantana anaa isaaranta farastakh wuxuu yidhi bay iga tahay shilinka inaan qaato wuu diiday wuxuu gabayga waxaan u tiriyey nusratan lilaahi wa ijlaala lirasuulihi waricaayati lixaqi wlaadihi wa axfaadihi buui marnaba inaan qaata ma dhacayso gabayga waxaan u tiriyey buui difac ilah aan difaacay iyo rasuulka iyo ahlubeytkiisii xoolo kuma duna kaa qaadan maayo cali wuxuu idhi ilaahay niyadaada wuu og yahay anna waan ku oga waa runta laakiin waxaan bixiye weley hagu celinin gabayga waxaa ka mida ah, maa qaala laa qatu ila fi tashahudihi lowla tashahud kanat la w nacamu wuxuu idhi zaynulcaabidiin weligii wax la weydiiyey maya ma dhihin laaba wuu iska ilaaliyaa weligiina laaba ma dhaheen haddayna atixiyaadka ku jiri lahayn ashhadu an laa ilaaha illa alla mooyeene laaba ma agmareen buuhi maa qaala laa qatu ila fii tashahudihi lowla tashahudu kaanat laa'uhu nacamu yanii saasay u ilaalin markuu dhowr bilood xidhnaa oo caraboo dhan la yaabtay iska sii ninkii xuseen la taliyey kufaha aada way ku dilayaan wey marka shaacirkooda iyo reemiyigooda iyo culummadooda iyo caamadooda sidaasaa loo ixtiraam jira aalubeytku laakiin annagu waxaa weeye waaban ku qoslayn ninka dee aalubeyt nasabkiisa waa duraysaanba iska ilaaliya hawshaa khatar wey hadda waxba aydan taraynin yaan lagu aafoobin yaan lagu aafoobin baabu twqiir اlculamaءi wاlkibaari waahli اlfadli wataqdiimihim calى hayrihim warafci majaalisihim waidhaari martabatihim wuxuu baab yahay tawqiir اlculamaa culummada in la weynayo la qadariyo wاlkibaar iyo dadka waayeelkee da'de kaa da'weyn hadday doonaan macaama ha noqdeene wa ahli اlfadli dadka fadliga iska leh karaamada shajaacada deeqsinimada culamo ma ah laakiin waxay leeyihiin wanaag kale waa deeqsi waa geesi waa haliyey ummaddu wuxuu qabta waa nabadoon waa darayaqaad wuxuu leeyahay manaaqib kale cilmigu goono weeye wa taqdiimihim intaaba dadka waayeelkaa dadka eh, iskale sharafta iyo magaca dadka culummadaa ah in laga hormariyo calaa hayrihim dadka kale een ayaga ahayn wa rafci majaalisihim iyo fadhigooda in kor loo qaado wa idhaari martabatihim darajadooda la muujiyo qaala tabaaraka wa tacala culummada laga hadlaya biitifaaqi alculamaa waa culamaa اsunnati waاljamaca lanna culamaa ahli اlbidaci yajibu ixtiqaaruhum wاtaxdiiru minhum ogow isku khaldin meesha culummada laga hadlaya waa culamaau ahli sunnati waljamaca ahlulbidaca ninka bumbuniye karaameeye qadariya diintuu ihaanaystay axaadiis baa ku yimi dacfi ku jiro laakiin waa maxfuudatun can salaf الsaalix yani lama ogolo nabigu kii yidhi calayh الsalaaة wasalaam laa taqulu lilmunaafiqi sayidan fainahu in yaku sayidakum faqad askhadtum rabbakum munaafiqa ha ku dhihina ugaas sayid isam iyo nabadoon iyo xildhibaan iyo guddoomiyaha dheena iyo malaaq iyo garaad iyo suldaan waxaad sheegtaan wabarna waa la sheegay imaamna niman baa iskale howlo badan baa iska jira nabigu wuxuu ka hadlayaa waa magacyada wax lagu xurmeeye looma ogola munaafiq nabigu wuxuu yidhi hadduu munaafiq sayid idiin noqdo sayid ka dhigataan ilaahay subxaanahu wa marka nimanka diinta baal mara ee diinta ku tuntay munaafiqiinta ama ahlulbidaca ah lama ogolo ixtiraamkao taqdiirintooda allahumma inaad dan ka leedahay aad diinka ugu soo jiidaysa mooyeen sunnada aad jeclaysiinaysa mooyeen inaad xogow ta'liif ku samayn waa masale kale laakiin asaalatan baabka muxuu khuseeyaa culamaau ahli sunnati waljamaaca kibaarku dadka waayeelladana haddee nusuus goonaha ka timidba ina min ijlaal illaahi wa tacaala uu keeni doonaa sheekhu xadiidka asaga ah ikraama dishaybati اlmuslimi waxaamil اlqur'ani waikraama asulطaani اlmuqsid ilaahay weynayntiisa waxaa ka mida waa yeelka muslimka in la ixtiraamo la qadariyo dhallinyaradu baryahan aafo weeye da'du iyo waayeelnimadu iyo ciradu iyo inay qadarinba wadato ma aaminsanaba musaykijaanay ku leeyihin kadibna waa ku agmarhayaan ruuxa ma soconays duqayda waa in la qadariyo o la ixtiraamo oo xaqooda la iska ilaaliyo ood wax u reebtaan amash wuxuu ihi mashgaranninka taabiciga ahaa misaar taabiciin ru'yuu leeyahay inkastoo riwaayun saxaaba ku lahayn dhib ma laha wuxuu li waxaan soo gaadhay abu waa'il shaqiiq bnu salama oad garanaysaan iyo zayd bnu xubaysh waxaa weynaa bnu zayd bnu xubaysh baa weynaa oo arday cabdillah mascuud ood garanaysaan abu waa'il baa daayirasna waa waayeel hadday meel iskugu yimaadaan ziri intuu joogo abu waa'il ma hadli jirin axada ولا yuxadid shayan su'aaluu odaygu weydiiy inuu ka jawaaba mooyeen ma hadli jirin buui markuu zir ibn xubeesh tago majlis isagaa qabsan jiray buui majliska riwaayatan wa fatwa wasiftaan isagaa qabsan jiray intuu laakiin ninka ka weyna fadhiya walaalkii ah walaalamaha de waxaan diintay walaala ku yihiin ma hadlayo ixtiraaman lahu hadalka la kala boobayo xurmala'aanta qadarin la'aanta waayeelka aan loo reebaynin iska ilaaliya hawsha ayadaa qaala tabaaraka wa tacaala waa istibaab inkaari ah qul hal yastawi aladiina yaclamuun kuwa cilmigale ma siman yihiin ma sina weeye ninka simana waa khaldan yahay iyo waladiina kuwa laa yaclamuun aan waxba diinta aqoon u lahayn وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدر الأنسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم مسلمينta waxaa tujinaya يؤم القوم dadka waxaa u imaam noqon أقرأهم لكتاب الله أقرأهم لكتاب الله kitaabka ilahi ruuxa ugu yaqaana qur-aanka midka u yaqaana imaam u noqonaya fain kaanuu fi اlqira'ati sawaa'a hadday qur-aanka ku siman yihiin waxaa tujinaya faaclamahum bisunna axaadiiiyo sunnada ninka u yaqaana fain kaanuu fi sunnati sawa hadday ku siman yihiin sunnada iyo axaadiista aqoonteeda faaqdamahum hijra ninka u hijra horreeyey baa tujinaya qur-aankii ka siman yihiin sunnadii bay ka siman yihiin idan ninkan waa dhow buu soo hijrooday kanna awaa'ilulislaam buu soo hijrooday asagaa la hormarinaya ila waa manqaba tafdiil keenaysa iyo taqdiim fain kaanuu fi lhijrati sawa hadday isku mar soo wada hijroodeenna cilmigii kalena ka siman yihiin faadamahum sinan ay sinan fi lislaam faaqdamahum sinan fi lislaam ninkii islaamka u soo horgalay baa yaa sanadkii afraad buu islaamay kan kii shanaad kii tobnaad waa kala horeeyaan ila ninkaa waxay soo nin gu weyn gubaas kaa weyn gugu kugula soo baxaya ruux islaamka kaaga horreeyey hadda waayeelka muslimiinta ku jira haba kaa daayaraado laakiin kaa islaamnima horrey soo waa kaa qiimo badan yaha dhankaa marka la wixii kale ka sinaataan walaa yu'ammanna arajul ninka laguma tujiyo ama yaan imaam loogu noqonin cafwan walaa yu'ammanna arajulu alrajula fii sulطaanihi yuusan ninku nin kale ku tujinin fii sulaan ay fii salطanatii meesha adugu ka talinaysid id amiirka ka ahayd ama guddoomiyaha ka ahayd ama aad daaraktarka ka ahayd waxaa weeye ku soo boqday kuuma tujin karo walaa yaqcud yuusan fadhiisanin fii beyti guriga ninkii yuusan ruux kale fadhiisanin calaa takrimati walaa yaqcud yuusan fadhiisanin fii beyti gurigiisa calaa takrimatii meesha asaga lagu maamuusa takrimadu waa meesha odayga goonida kursigiisii matala ama salli u goone ama sariir u goone ku nasto hawsha adugu dafdaf intaad tidhaahdaa isha kaga istaagi ilaa biidnihi inuu asagoo kuu fasaxa mooye ilaa biidnihi daasi waxaa loo celinayaa jumlada u dambaysa mise toore waa isnaha jumalka daba dhaca khilaafka ku jira usuulkaad garanaysaan qaacida muaridana male waxaa wey siyaaqun baa la fiirinaya labada jumlee u dambaysa in la wada celiyana raajix ah hadduu amiirkiibana tuji ku yidhaahdo waad tujinaysaa oo kuu idmo hadduu wadaadka guriga lahaa ma xafiis ku dhahay saada inaga bixi waad ka bixiraysaa laakiin adoon lagu fasixin anaa qur-aanka kaa dib u bax ma labadan dambe qur-aankaad ku taallaa iyo sunnadaada kala dambayn baa la rabaa gurigeed haddaad igu timaaddo anoo caamo ra'aytalidii aan dhaafaynin baa ku tujinaya maxaa yeele ka taliya waxay dheen reer muqdisho waxay dheen mukulaal minankeeda joogto maxay leedahay mici libax leedahay mukulaal minankeeda joogto mici libax leedahay mar haddaan anugu guriga iga joogo caamanibadkaasaan ku shaqaynaya sidaas weeye ninka amiirkana sidoo kale haddii laysgacan dhaafayo shareecadu iyadoo qur-aankii wax ka tartiibisay sunnadii hijradii islaamkii da'dii iyo hadda waxay leedahay mar hadii guri la tago ama kala dambaynay maamul u yimaado fawdada lama ogolo alfawda lama ogolo ixtiraam waxaa loo baahan khasaa'ista waxyaabaha dadku ay leeyihiin waa in waa la ilaaliyo wey isgarab orodka waxayna innagayna baabiya haddayna muslimiin nahay aafadaas wey ruux walba lagu ixtiraamo munaasabadiisa taytalku xambaarsan yahay hadduusan gaalnimo xambaarsanayn haddii rawaahu muslim baa xadiidka wa fii riwaayatin lahu limuslimin faaqdamhum silman fain kaanuu fi ljati sawaan faaqdamhum sinan baad soo marteen soo ma ahayn meeshii faaqdamhum ba waxaa ku timid faaqdamhum kooda ugu horreeya silman ay badala sinan ay islaaman kii u islaam horreeyey la hormarinaya wa fii riwaayatin ukhra yaum اlqawma dadka waxaa imaam u noqonaya aqra'hum likitaab ninka kitaabka qur u yaqaana kitaabkaas xagga rabbi nooga yimid nin walba intuu kaaga dhow yahay kaa yaqaan ayuu kaa qiimo badan yahay uuna ku dhaqmahayo muhiimadduna waa in lagu dhaqmoo la tixgeliyo la qadariyo wa aqdamahum qiraa'ata midka u qira'a horreeyey baa asaguna haddii la hormarinaya aqdamahum qira'a maxay noqonaysa macnaha haddii si walba lagu simeeya waxaa le adugu qur-aanka bilow anugu laba kun iyo waxaan bilaabay labadii macallin baaban habaad leedahay marka ayadaa laba kun labadaan bilaabay haa macallin baaban haya dib u bax wa aqdamum qiraa'atan ninkii qur-aanka akhriskiisa iyo barashis ku horreeya la hormarinaya fain kaanat qiraa'atum sawa hadday qiraa'ada ka siman yihiin iyo barashadii wax walba ka siman yihiin fayaumhum waxaa tujinaya fayaummuhum waxaa tujinaya aqdamuhum hijratan minkii u hijra horreeyey fain kaanuu fi lhijrati sawa haday hijradana ka sinaadaanna falya ummahum ha akbarhum sina midka u daweyn ay sinan fiislaam sinan filislam riwayad horena ku fasiraynaa hadday islaamnimadii ka sinaadaan oo qur ka sinaadaan oo sunnadii wax walba ka sinaadaan markaasaa da'da lagu xurmaynaya da'da ayib laakiin da'da caadiga waxaa ka horeynaysa da'da islaamnimada hijrada ka horeynaysa wاlmuraadu bsulطaanihi waxaa weeye maxalu wilaayatihi meeshuu ka ee uu mas-uulka ka yahay aw ilmawdica wabaa goobta alladii goobtaasu yakhtasu bi uu goonida ku yahay asag uu gooni u sheeganayo watakriimatu waxaa laga wadaa bifatxi taa'i wa kasri ra waxaa laga wadaa cafan wahya maa yanfaridu bihi min firaashin wa sariirin wa naxwihima takriimadu iyadoo hoos dhigaya ra'da ta'dana la kordhabayo takrima laleeyahay waxaa weeye shayga adigu aad gooni la tahay marka guriga la jooga gooni lagugu maamuuso laleeya waa musaygi kursigiisii waa salligiisii waa sariirtiisii waa qolkiisii waa meeshuu habeenka salaada ku tukanhaya ka leexo hawlahaad marka ku degdegi maysid marka wuxuu lagugu xurmeeya goonuwa laakiin adugu inaada gacan dhaaftaa la diidaya qaybta hore mar ku saabsan yaum lqowma aqram likitaab illaah shaaficiyada iyo xanaabilada iyo waxay leeyihiin alxadiiu waa calaa aslihi xanafil waxay dhaheen waa calaa daahirihi calaa daahirihi hadday kulmaan nin qur-aanka yaqaano safinuhu u baxsanayn qur-aanku laakiin xaadda ka akhrinayaa addihiisii iyo tajwiidkiisii iyo axkaamtiisu meesh saaray waana xaafid likitaab illah ninkaana laakiin safiina ma yaqaan tafsiirka qur-aankana ma yaqaan xataa tafsiirkii shek cumar ma dhegaysanin ee laqbaha ahaa waxa ma hayo laakiin qur-aanku meel saaraya iyo waxaa kulmay nin faqiih ah oo fiqigii axkaamta shuruuddeeda iyo aadaabteeda iyo mubtilaadkeeda iyo sharaa'iddeeda meel saaray oo fiqigii afar tarooc minhaaj laqay oo mujtahid iska dhigayo sanka taagaaya yaa la horma cinda alxanafiya waxaa tujinaya ninkan safiina aan aqoonin qur-aanka yaqaanaa tujin walxadiiu calaa daahiri bay dheheen yaum lqawma aqra'uhum likitaab ninkana kitaabka yaqaan aw sifaniya manhaajka cirka laad bay ku dhiceen shaaficiyada iyo intii ku raacsan waxay leeyiin walxadiidu calaa aslihi asalku muxuu ahaa qur-aanka ruuxa u yaqaana xilligii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa afqahuhum aqra haddii la sheegay waxaa la sheegay afqah baa hoosta kaga necmaysan weeye marka calى asli saasoo loo wadaa marka curfiga ah alaqra inuu yahay alafqah waa curfun muqaarinun lilkhiطaab mukhasisun mufasirun bay leeyihin shaaficiyu xanaabila ku taageersan jamaca min almaliki ku taageera iyagana gar leh lannu waxaa weeye qur-aanku maqsuudkiis in lagu dhaqmo oo la yaqaano marka alaqra waxaa laga wadaa waa alafqahu alafqah haddii laakiin qur-aanka in la xifdiyo oon macnihiisi la baranin waa bidca cinda اsalaf hadda korna waan ka hadlay waa bidca bal waa diin اlkhawaarij iska ilaaliya qur-aanka marka la barto waa inuu ruuxu tafsiirkiisa camalkiisa axkaamtiisa meel saaro qur-aankeenna untii wiilku uu qalanjibiye qaanta laska qaata la sii dayn jiray hawshaa iska ilaaliya dadku waa in qur-aanka la baro oo tafsiirkiisa la aduu saasaa la iskugu hayaa ina wuxuu uhi wa calaa daahiri oo mujarad lafdigaan ku dhegaynaa ina waxay dhaheen alaqraw waxaa loo celay walxadiidu calaa aslihi wa curfihi wa caadatihi nabi maxad halka ka soo baxayna waxaa lagu fasirayaa curfiga muqaarinka ah midka mutajadidka asagu lama ogolee ka saabiqee markaa taagan een weli goo'ini midka muqaarinkaaba ah, waxa waa mufasir aqra'um likitaab waa maxay wa aclamuhum lmacaani kitaab اllah lann salaadda axkaam iyo fiqi bay u baahan tahay wa canhu can abi mascuud radi allahu tacaala can qaala kaana rasuul lah sl lay slam rasulka ilahi wuxuu ahaa yamsaxu kii gacanta marsha manaakibana garbaha annaga garbaha ayuu nabigu gacanta marin jiray fi salaa salaada gudaheeda markaan safka aan safarno yuu nabigu simi jiray safka iyo laynka si aan loo kala hormarin wayaquul wuxuuna odhan jiray istaw ekaada sinaada walaa takhtalifu ha isweydaaranino ha isdaba marina mid hore u baxay mid gadaal u baxay lama ogolo walaa takhtalifu walaa takhtalifu fi safi wey safka ha isku khilaafina ee layn toos ah oo siman oo toosan u safta fatakhtalifa quluubukum haddaad safkan isku khilaaftaan quluubtiinni iyo wadnihiinniiyo yaa iskhilaafa isweydaaranaya liyalini ululaxlaami dadka caqliga uu saaxiibka alaxlaam waa jamcu xilmin wاlxilmu huwa alcaqlu ululaxlaam ay asxaabu alaxlaam ee asxaabu alcuquul baa loo wadaa dadka dhugta leh ee garashada leh ee caqliga leh ee haddaa wax qaldamo wax sixi kara ha igu xigsadeen buu nabigu yidhi alayh الsalaaة wasalaam iyo wnuha annuha waa jamcu nuhyatin wanuhyatuna nafsuhu waa alcaqlu nuhya waa mufradkeeda nuhana waa jamceeda waa caqliga laftirkiisa qoli marka waxay dhn waa isku mid labada eray qoli waga kala qaadaan xilmigu waa maxay qoli waxay dhan waa deganaanshihi aan ka dhigno ulul axlaami dadka deganaanshaha iyo ta'aniga iyo tadabudka u saaxiibkaa waa nuha caqligana leh nin caqli badanoo aan deganayn baa jira fudud baa jira oo sal fudud uma intaa kadib ay soo xigsadeen aladiina kuwa yaaluunahum fi اlxilmi wاlcaql da ahaan iyo caqli ahaan cilmaanba kuwa ku xiga uma aladiina yaluunahum kuwa ku sii xiga walidaalika waxaad ku marteen ibnu maajah inuu nabigu jeclaa salaada markuu gelayo iyo safka uu gelayo inay ku soo xigsadaan muhaajiriin iyo ansaar kaana yucjibuhu fi الsalaa an yaliya almuhaajiruun wاlansaar walidaalika salafku waxay sheegeen nabi maxamed dhabarkiisa ruuxa ku aadan haaliban waxaa ahaan jiray abubakar sidiiq nabiga qadaadkiisa iyo dhabarkiisa wa ku aadanaan jiray xataa ma ogolan cid kale in ay istaagto nabigaa u diidi jiray xagga taga waayeelada culummada akhyaarta ayuu safka hore nabigu u jeclaan jiray muhaajiriin ansaar limaada liyaxfaduu canhu say cilmiga nabiga oga qaadaan qaabku u tukan jiray salaadiisii dad qaadaa la rabaa suuqley soo oroday waxba u baxsanayn oo salaada naga hormari kule oo hataa msli maaa ka dhacay mooy la soo istaagi lama ogola hawsha ayadaa sabka waa inaad dib kusoo horraysaan laakiin waxaa iyadoo dulmi ah waxaa dulmi intaad soo dibdhacdaan oo aad idinkii culummada ah ama xirtaad dambaysaan suuqladii soo hormartay inaad riixataan idinka dhegaysan maayo idinku isxurmeeya sabka soo buuxiya oo khayrka ummadda oga hormara talabatulcilmi haddaad tihi rawaahu muslim xadiidkan iyo xadiidka aad taqaanin alaa ina fi اljasadi mudqatan ida saluxat saluxa اljasadu kulluhu waida fasadat fasada اljasadu kulluhu iyo xadiidkan miyaysan iska hor imaanayn xagga daahirka xadiidkan wuxuu sheegay acdaadu iyo xubnuhu waxay fasahaadaan oy hallaabaan dhaqankoodu u hallaabaa diineed oo anshigoodu xumaada xagga diinta markuu qalbigu fasahaado xumaado xubnuhu waxay diintooda iyo dhaqankooda islaamku hagaagaa markuu qalbigu hagaago idan fasaad اlacdaa'i waa naashi'un can fasaad اlqalbi baa xadiidkaa idiin sheegay alaa ina fi اlqalbi alaa ina fi اljasadi mudqatan xadiidkana muxuu idin yidhi xadiidkana wuxuu idin yidhi اkhtilaafu اlacdaa'i ظaahiran yufsidu alqalba oo fasaad اlqalbi wuxuu ka dhashaa min fasaad اlacdaa'i waاkhtilaafi اlacdaa labada xadiis iskuma hor imanayaan ka jawaaba shubhadaas inaa ka jawabtaan baan rabaa indhaha iisoo taagi maysaan ustad xasan iskama hor imanayaan labada xadiis waxay taageeraya alqaacida الsuniya qaacidadii ahlu sunna waljamaca ay ahayd altalaasum bayna الظaahiri wاlbaaطin iyuu labada xadiis ku taageerayaan bini aadamku sidiisuba wuxuu sameeyo wuxuu ka yimaadaa wadnihiisa iyo qalbigiisa gacmuhu iyo jawaarixdu iyo af iyo adna waxay fuliyaan wixii qalbiga ka yimaada soomaalidu way yaqaana waxay ku leeyahiin wixii uurkaada jira afka afkaa kaa xada caydhincuna calooshiisu ka yucululqabaa yan meesha matoorka inuu asagu wax maamulayo way ogyihiin way og yihiin marka waxaa weeye qalbigu hadduu fasahaado muuqaalkaada iyo daahirkaana waa fasahaadahaya hadduu xumaado qalbiguna waa xumaanaya xubnaha laftirkoodu fasaadka ka dhaca iyo xubaha ayaga ka yimaada wuxuu saameeyaa qalbiga bidaliil haddaad maanta shay wanaagsan iyo wacdi wanaagsan iyo shay naxariisla aad dhegaysato adoo yar fahmaysan baad bixi oo tallaabada kuu toosayso oo yar marqaansan guriga xilli aad tagtaba isgaran maysid fadhigii haddii lagaaga nixiyo oo waxaad dhibsato oo allihii rasuulkii ka xumaadaan la sheego aduu cagajidi baad bixi oo qalbiga ku qasan yahay bar inaad matagtaa laga yaabaa dhagahaadii wixii ay xumaaya maqleen ama ishaadu ay aragtay ee xumaa qalbigu saamaynaya idan qalbigu iyo af iyo adin waa caruur iyo waalidkood weeye wanaaggu waalidku la yimaado carruurtu saameeya xumaantay carruurtu sameeyaanna waalidku saameeya waa isku xidhan yihiin ma kala hadhaan wey khilaafkaa yarkeen iskhilaafnay laynka salaadda aan halaynay buu nabigu xul wuxuu ikhtilaaf alquluub quluubtoo iskhilaafayna maxaa ka dhasha ikhtilaafu alabdaan dagaal baa ka dhashay ikhtitaal iyo kala burbur iyo jajab waxaa u soo qaxdayna ilaa aad u siyaacaysaan weeye muxuu ahaa san francisco iyo los angeles u socotaan weeye soo khilaafkan kama bilaaban waa in la ilaaliyo hawsha ayadaa wqowlu sal lay slam lyalini uu yidhi huwa bitakfiifi اnnuuni walaysa qablaha walaysa qablahaya yana kama horayso waruyu waxaa la wariyey bitashdiid nuun liyalinii la yidhaahdo maca yaain qablaha nuun tawkiid w marka ayada maca atashdiid wtawkiid oo markaa ya la meesha laanka laanka liyalinii baa leeda liyalinii linii marka nuun tawkiid marka ayada ah wnuhaa alcuquulu weeye waulaxlaamin hum lbaaliquun xilmigii buluuq ahaabuu ku fasiray asagu hadda waqiila waxaa ma ahee ahlulxilmi waalfadli weeye dadka fadliga u saaxiibka iyo deganaansha ayaa loo jeedaa xadiikan halka xadiisan ku daraade wasleeyihin soo maaha wacan cabdillahi bn mascuud radi allahu tacaala canhuma qaal qaala rasul la sal l slam liyalini hayla soo xigsadohasalaadda haygu soo xigsado oo aniga xaggayga ha soo xigo minkum xaggiinna ulul axlaami dadka deganaanshaha iyo fadliga u saaxiibka ah ama cilmiga iyo wanuha caqliga garashada uma intaa kadib ku xigo aladiina yaluunahum maaha iyaga hala keena maahe waxaa weeye ayagu ha soo hormareen soo degdegeen oo safka soo galeen inkastoo sayidina ubay ibnu kacab uu ka fahmay xadiidka daahirkiisa xataa hadduu soo daaho oo safka hore ugu yimaado dhallinyaro iyo caamo ku jirta ka saari jiray intuu qabto bannaanka kuu meesha geli jiray war waa sidee nabiga iga dardaarmai xadidkanuu daliishan jiray asagu korntu idin turugelhayaa ubay asagu sidaasu ka fahmay uma aladiina yaluunahum kadibna kuwa ku xiga xagga caqliga iyo cilmiga iyo fadliga alaaan saddex jeer buu ku celiyey ha soo xigsado liyalini ha soo xigsado minkum idinka muslimiinta xaggiinna ulul axlaami dadka u saaxiibka iyo wannuha caqliga uma aladiina yaluunahum fi lfadli wاlcaqli saddex jeer buu nabiga ku celiyey waiyaakum iska jira iska ilaali ixdaruu wey wahayshati اlaswaaqi abada iyo yula ah suuqoo kale ka ilaa masaajidda hayshaadku waa jamcu haysha hayshaduna waa dhawaqa dheer ee hugunka baxaaya iyo hadalka ishardinaye iska hor aan la fahmaynin baa hayshaad la yidhahdaa suuqa haddaba haddaad hugun baa ka bixi waxna ma fahmi maysid dhagahaad qabsana markaad dhex hal erayga ma fahmaysid dhawaq baa dhawaq kor yimid guux buu isla noqday wa iyaakum iska ilaali wahayshaati اlaswaaqi wa aswaat alaswaaq wakhtilaaiha eryada noocaas hada la fahmi karo oo tartiiba oo dabacsan ku hadla haddaad masaajida joogtaan ama meel munaasabad aad joogtaan wey buuqbuuqa ay qaylada remiinnimada looga baahno rawaahu muslim wallahu subxana wa tacala aclam